alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenani waa kii labaatan iyo saddexaad ee ka mid a kitaabkii xisnulmuslim min adkaari lkitaabi wasunna oo iska lahaa doctor saciid ibni caliy ibni wahfin alqaxdaani raximah llahu tacaala waxaynu soo gaarnay baabka konton iyo lixaad adducaau lilfaradi fi salaati calayh adducaau in loo duceeyo lilfarati ilmaha saqiiray fi salaati salaada dhexdeeda iyo ku tukashada dhexdeeda calayhi dushiisa lagu tukanayo ilmaha yarkaah saqiirka marka lagu tukanayo in loo duceeyo aharkiisa abu hureyra wariyo waa ahar abu hureyra allaahuma allahayow acidhu ilaahu ka badbaadi min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa ilaahu ilmahan yar rabbiyow ka badbaadi saciid ibnu musayib baa wuxuu leeyahay abu hureyre gadaashi baan tukaday ilmo yaroo saqiira ku duba tukaday aan wax dembiya gelin ilmo yaro macnaha saqiir waxba dembiya gelin markaasaan waxaan maqlay asagoo le allahuma acidhu min cadaabi alqabri maalig baa wariyey fi lmuwaa ibnu abi shaybana fi lmusanaf ayuu ku wariyey bayhaqina waa wariyey shucayb alarnaa wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix ayib wain qaala hadduu yidhaahdo allaahuma jcal ilaahu ka yeelhu ilmahan faratan ceelalyo iyo wadukhran kayd liwaalidayhi labadii dhashay wa shafiican ilaahu mid erga qaada mujaaban dacwadiisa iyo ergadiisana la aqbala ilaahu ka dhig allaahuma allahyow thaqil cusleeh bihi wiilkan sababkii iyo gabadhaan dhimatay ilmaha dhintay sababkii mawaasiinahumaa labadii dhashay miisaankooda ilaahu ku cusleeh wa acdim ilaahu weynee bihi asaga geeridii sababkeeda ujuurahumaa abaalkooda wa alxiq ilaahu haleeshii hu wiilkan ilmahan dhintay bisaalixi lmu'miniin mu'miniinta kuwooda suusuuban wajcal ilaahu waxaad ka yeeshaa hu ilmahan fii kafaalati ibraahiima nebi ibraahim kafaala qaadkiisa waqihi ilaahayo waxaad ka ilaalisaa biraxmatika naxariistaada sababkeeda cadaaba aljaxiimi jaxiimo cadaabkeeda wa abdilhu ilaahu waxaad ugu bedeshaa daaran daar khayran ka khayr badan min daarihi daartiisa wa ahlan ehella ilaahu ugu badal khayran ka khayr badan min ahli ehelki allahuma kfir ilaahu u dhaaf liaslaafina ah dadkeena hormaray awoyaasheen iyo abayaasheen iyo ayooyinkan iyo hoyooyinkeen ahaa wa afraatina iyo kuweenii saqiiray iyo waman ruuxii sabaqana naga hormaray biliimaani iimaan nooga hormaray intaba dembigooda allow dhaaf hadduu yidhaahdana fa xasanun waa hagaag ayaduna qudaama sidaa sheegay kitaabkiisa muqniga ah ayuu sidaa ku sheego ducada haduu yidha macnaha xadiid hadda kusoo arooray ma jiro laakiin hadduu sidaa ugu duceeyana wax maanicoo diidaya lama arko ducada labaad ee baabkan waa ahar iyaduna xasanulbasri ka sugan allaahuma allahyow ijcal ka yeel hu ilmaha lanaa anaga faratan ceelalyo naga sii hormara oo jannada nooga sii hormara iyo wasalafan qof sii hormara iyo wa ajran abaal intaba ayib xasanulbasri ilmaha dhintay oo yarkaa faatixadu inta ku akhriyo uu ducadan ayadaan akhrin jiray baqawu baa wariyey fii sharxi sunna cabdurasaaq fi lmusanaf bukhaarina kitaabuljanaa'is tacliiq ahaan ayuu ku wariyey raxmatullaahi calayhi ducada konton iyo toddobaad ducaau tacsiyati qofkii geeri iyo dhibaata ay ku timid tacsiyadii loo tacsiyeyn lahaa ducadiisii inna lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa wixii akhada uu qaatay sidaa ogow qofkan kaa dhintay iyo waxaan ku dhaafay ilaahi baa lahaa walahu alla waxaa u sugnaaday maa wixii acaa uu bixiyey wa kullu shayin mid kasta oo min al akhdiya walicdaa ah siismada uu wax ku siiyey iyo qaadashada uu wax kaa qaatay cindahu agtiisa biajalin madal iyo muddo ayay ku sugnaadeen musaman la magacaabay fal tasbir ha sabarta gabadhii zaynab buu nebigu la hadlaya waltaxtasib ha ajar gurubsato xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyay gabar uu nebigu dhalay baa ilma ka xanuunsadeen aad buu u sakaraaday markaasay nebiga usoo codirto waxay tiri abahay ha ii yimaado wuxuu nebigu yidhi ha sabarto oo ha adkaysato mar labaad bay kusoo celiso waxay tiri ilahi baan ku dhaartay abahay waa inuu noo yimaado markaasaa nebigu saxaabo kale intuu kaxaystay ayuu u tegay ilmihii yaraado aan mooday naftu inay kaba baxaysaba wuu u duceeyey nebigu sal alla calehi wasalam gabar yar bay ahayd adugu gabadhiina kabacdi way buskooto ilaahay baa caafiye oo way weynaatay oo waa la guursaday oo ilaahay baa cumri dheer siiyey macnaheedu waxaa weeye hadduu qof kaa dhintay wax uu ilaahay lahaabuu kaa qaatee waxaad lahayd kaama qaadan ilaahay xaggiisu u noqday muddadaana ilaahay u talagalay inaad ku meelgaartay kuna meelgaartay sabar waa in qaala qofku hadduu yidhaahdo alimaamu nawowi baa tan dambe sheegay kitaabkiisa adkaarka ah acdama allaahu allaha weyneeyo ajraka abaalkaaga allaha weyneeyo wa axsana allaha hagaajiyo casaa'aka tacsidaadana alla hagaajiyo waqafara allah u dhaafo limayitika qofkaagii dhintayna allaha u dhaafo sidaa hadduu yidhaahdana fa xasanun waa wanaag bi iyaduna alimaam nawowi baa kitaabkiisa adkaarka hadalkan ku sheegay wuxuuna leeyahay imaamu nawowiyoo tilmaamay tacziyada wax xaraj iyo dhiba male qofku lafdigii uu ku ducaynhayo oo caadi ah oo ujeedadii lagu gaarayo wax dhiba male adducaau cinda idkhaali lmayiti alqabra adducaau ducada lagu ducaynayo cinda idkhaali lmayiti qofka dhintay marka la gelinaya alqabra qabriga cabdulaahi bni cumar baa wariyay bismillaahi ilaahay magaciisaan ku gelinaynaa qofkan qabriga wa calaa sunnati rasuulilaahi rasuulka alle sunnadiisiina waan ku gelinaynaa lafdi kale wuxuu ah bismillaahi wacalaa millati rasuulilaahi bismillaahi ilaahay magaciisaan ku gelinaynaa wa millati rasuulilaahi rasuulka alle diintiisii calayhi salaatu wasalaam abu daawuud baa wariyey axmed adducaau bacda dafni lmayit qofka dhintay aasitaankiisa kabacdi ducada loogu ducaynayo cuhmaan bnu cafaan baa wariyey allahuma kfir ilaah u dhaaf lahu ruuxan allaahuma habithu ilaahayu sug qofkan oo nebigu sal llahu calayhi wasalam markuu ka faaruqo qofka aasitaankiisa intuu dul istaagu wuxuu ohan jiray istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tahbiita fa innahu alaana yus'al walaalkiin dambi dhaaf u dalba ilaahay su-aasha inuu ku sugana u weydiiya haddaa su-aaluhu ku bilaabanayaane allaahuma kfir lahu allaahuma habithu ilaahayow ku sug xaqah oo su-aasha xaqa ku sug abu daawuud baa wariyey xaakim imaamu xaakim baa saxiix yeelay dahabina waa ku waafaqa ducaau ziyaarati alqubuur xabaasha marka lasoo booqda ducadii la akhrin lahaa waa xadiidka burayda assalaamu nabadgelya calaykum dushiinna ha ahaato ahla diyaari ya ahla diyaari guryahan dadka deganow oo min almu'miniina mu'miniin iyo walmuslimiina muslimiin wainaa anaguna insha allahu alla hadduu doono laaxiquuna kuwa idinka daba imaanayaanahay eh, bikum idinka wayarxamu llaahu allaha u naxariisto almustaqdimiina kuwii hormaray minaa xaggeenna xalay ka ahaadeen iyo walmustaahiriina kuwa dib dhacayba asalullaha alla waxaan u weydiinayaa lanaa annaga iyo walakum idinkaba alcaafiyata dhaafid waxyaalaha la karaahsanayo oo la dhibsanayo ilahay inuu naga dhowro muslim iyo ibnu maajah baa wariyey lafdigaana ibnu maajah baa iska leh barnaamijha ayaa iskaleh bayna qowsayinka inta ku jirtana waa xadiidka caaisho oo muslim baa wariyey ducaau riixi dabaysha ducadii laga akhrisan lahaa xadiidka abu hureyra weeye allaahuma allahyow inii anugu as'aluka waxaan ku weydiisanayaa khayrahaa dabayshan ayadaa khayrkeeda wa acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min sharihaa dhibkeeda xadiidkan abu daawuud baa wariyay ibnu maajah waxaana jira dhammaystiran uu lahaayo nebigu uu yidhi alriixu min rawxillaahi dabayshu waa naxariista alle qeyb ka mid ah markaasuu nebigu wuxuu sheegay yatii biraxmati tatii biraxmati wa tatii bicadaab naxariis ilaahina way la timaadaa cadaab ilaahina way la timaadaa fain ra'aytumuuhaa falaa tasubuuhaa haddaad dabaysha aragtaan ha caayinina soomaalidu meelay ka keeneen maaqana dabayl markay arkaan shaydaanka iska naareen oo keliya acuudu billahi min ashaytan rajiim qaarkoodna waxay dhahan faryaro bidix faryaro bidix faryaro bidix bidixda naga marya maaqan waxay ka wadaan laakiin nebigu wuxuu leeyaha dabayshu cadaabna way la timaadaa raxmad iyo wanaagna way la timaadaa mar hadday labadaba la timaado ha caayinine was'alu llaaha khayrahaa wastaciiduu billaahi min shariha ilaahay khayrkeedana weydiista sharkeedana alla ka magangala waatana marka sidii looga magangelaya allahuma inii asaluka khayrahaa dabaysha khayrkeedan ilah ku weydiistay oo naacawda iyo iftiinka iyo roobka ay wada iyo saxansaxada ah wa bika iyagu waxaan kaa magangelayaa min sharihaa dhibkeeda oo weelashio kaa dabagedida iyo siigadeeda iyo dhibkeeda iyo firada ay tuuraysa xadiidka labaad ee baabkan waa xadiidka caaisha allaahuma allah inii anugu asaluka waxaan ku weydiisan khayrahaa dabayshan ayada ah khayrkeeda ayaan ku weydiisanaya oo qabow haddii kuleel jiroo kale dabayl qabow iyo nacow keenta inay tahay wa khayra maa shay khayrkiina waa ku weydiisan fiihaa dhexdeeda ahaaday oo haddee roobkii waxtarahayay iyo dabayl baa wada wa khayra maa shay khayrkiina waan ku weydiisanayaa ursilat lala soo diray bihi asagoo daruurta ee wada ah wa acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min sharihaa dabayshan sharkeeda wa shari maa shay sharki fiihaa dhexdeeda ahaaday iyo wa maa shay sharki ursilat lala soo diray bihi asaga saddex qodobo ilaahay looga weydiisanaya dabaysha iyo saddex ilahay laga magangelayo khayrahaa wa khayra maa fiihaa wa khayra maa ursilat waa saddex iyo saddexdaa cagsigeedu ilaahay laga magangelayo sharihaa wa shari maa fiihaa wa shari maa ursilat khayrkeeda waa sheegnay hadoo qabow kuleylku hayay inay la timaada qabow khayra maa fiihaana waxyaalaha manaaficdaahoo dhexdeeda ahday sida roobkii oo kaleeto wa khayra maa ursilatna waa daruurtii lala soo diroo kaleeto sharka laga mudangelayaana waa saddexda cagsigeeda muslim baa wariyay lafdigana asaga iska leh bukhaarina wuu wariyey ducaau racdi onkodka iyo gugaca ducadii laga akhrisan lahaa subxaana waxaa xumaan ka hufan aladii allaha yusabixu uu u tasbiixsado alracdu onkadku wa bixamdihi lala qabo mahadiintiisa lala qabo waalmalaaikatu malaaigtuna way subxaanalaysanaysaa min khiifatihi ilaahay cabsidiisa ayib xadiidkan cabdulaahi bnu zubayr markuu onkadka maqlayo gubaca sidaa ayuu akhrin jiray imaamu maalik baana wuxuu ka wariyay kitaabkiisa muwaa cabdulaahi bnu cabaas baa wuxuu yidhi yuhuud baa nebiga u timid xadiid culammada qayb ka mid oo ay sugeen qaybna ay lehiin dacfi baa ku jira markaasay nebiga waxay weydiiyeen onkadka maa huwa waxaan roobku markuu da-yo huhubta ku haya waa maxay markaasuu yidhi malakun min almalaaika qaylada iyo dhawaqa aad maqlaysaan waa malag malaaigta ka mid a ah. muwakalun bisaxaabi ilaahay baa wuxuu u tala saartay daruuraha markaasuu wuxuu ka waramay waxa uu sita iyo daruurta kaxaynta uu kaxaynahaya iyo waxyaalaha markaasuu wuxuu yidhi roobkaa iyo daruurta meesha ilaah u yidhaahda geebuu u kaxaynaya markaasay waxay yidhahan famaa haada sawt codku waa maxay waayahay jugjugtugta roobku markuu da-ayo onkadka yeelay waa maxay taas aan maqlayno markaasuu wuxuu yidhi waa zajratu saxaabi yasjuruhu ilaa xayu amarahu waa kaxaynta uu kaxaynaya daruuraha oo meeshii ilaahi uu yidhaahda gee ayuu geynayaa daruuraha markaasay waxaan sadaqta run baa sheegtay axmed baa wariyey qisadaas ayada ah marka waa in laga subxaanlaysa subxaana aladii yusabixu aracdu bixamdihi marar baa laga yaabaa xataa dhibaato inuu keeno oo waxaan hadda maanta dhegaysanahay nin geel meel inta kusoo xaraystay roob intuu u yimid dad masaakiin oo baahan soomaaliya lix iyo labaatan neef oo geel a ah biriqdii dhacday ee ka dishayba lix iyo labaatan marka iyo danabkii marka ilaahay baa la weydiiyey subxaana aladii yusabixu alracdu bixamdihi waalmalaa'ikatu min khiifatih ducada lixdan iyo saddexaad min adciyati listisqaa roobdoonka ducadiisa waxaa ka mid ah allaahumma asqina ilaahuna waraabi waa jaabir ibni cabdilaahi kayfan roob ilaahowna sii muqiifan noo kaalmeeya marii'an ee wanaagsan mariican oo doog oo barwaaqo ah naafican ee waxtara khayra daarin ooaan dhib noo geysan roobka waxtaraya wuxuu noqon dhibicdiisiiyo dhulka gasha nabaadkiiyo naqow soo saaro meelihii laagihii iyo wartii iyo balliyaashiiyo biyihii kuu biya dhigo adigiyo uusan dhib kuu geysanin caajilan mid degdegaya hayra aajilin ee weliba aan soo daahin ilaahayow na sii roob wanaagsan oo noo soo degdega oo aan daahin ilaahayow na sii dhib dheefna mooye dhib aan lahayn ayib abu daawuud baa wariya xadiidka xadiidka labaad ee baabkan anas ibnu maalik baa warinaya allaahuma allahayow aqihnaa ilaahuna roobee allahuma aqihnaa ilaahuna roobee allahuma aqihnaa ilaahuna roobee bukhaari iyo muslimba xadiidkan way wariyeen labaduba waa soo saareen xadiidka saddexaad ee baabkan waa xadiidka cabdulaahi bni camr bni caas allaahuma sqi ilaahyow waraabi cibaadaka addoommadaada wa bahaaimaka iyo mayeeraankaaga wanshur ilaahyow faafi raxmataka naxariistaada wa axyi ilaahyow noolee baladaka dhulkaaga almayita ee dhintay wuxuu ku dhintayna waa abaar dhulkana abaaroobay ilaahyow noolee oo raxmad iyo roob iyo doog iyo barwaaqo iyo nabaadkiiyo dhirta soo baxda ilaahu ku noolee addoommadaada iyo bahaa iyo mayeeraankana ilaahyow noolee oo waxa weeyaan waraabi naxariistaadoo roobku ka mid yahayna ilaahay nagu baahiya nagu faafi ayib abu daawuud baa wariyey adducaau idaa ra'a almaara qofku roob markuu arko muxuu akhrisan xadiidka caaisha allaahuma sayiban allaahuma ajcalhu ilaahu ka yeela sayiban mid shumaya naafican oo waxtar leh roob waxtar leh oo shuma oo biya dhiga oo mihigaan ah oo dhibicdiisu xoog leedahay dadkan aan dhib u geysan dunyadana aan haligin dad badan sida waxyaala hadda duufaano mararka qaarkood roobka qaar baa wuxuu wataa duufaan dad badan baa laga yaaba inuu waxyeelayo dhaqaalahooda waxyeelayo guryahooda uu baabi'iyo caruurta uu qaato ilaahumi shuma waxtarna la nooga dhigba bukhaari baa wariyey addikru ducada la akhrisanaya bacda nusuuli lmatari roobku markuu soo degay ka bacdi zayd ibnu khaalid iljuhani xadiidkiisa weeye mutirnaa waana la roobeeyey bifadli illaahi ilaahay ixsaankiiyo waraxmatii naxariistiisa bukhaari iyo muslim baa wariyey sabab buuna lahaayo habeenbaa inta roobdaayey baa nebigu wuxuu yidhi sal la lh wasalam wuxuu xalay ilaahi yidhi ma maqasheen saxaabadu waxay yidhahan allah warasuuluhu aclam markaasuu yidhi ilaahay wuxuu leeyahay addoommadaydu asbaxa waxaa waa bariistay addoommadayda mu'minun bi wa kaafirun bi mid i rumeeyey iyo mid igu gaaloobay say waa weydiiyeen saxaabadu see qofkii markuu roobku da-ay nicmadaa roobka ilaahay u tiiriyey mudirnaa bifadli illaahi waraxmatihi ilaahay fadligii iyo naxariistiisaan roobkaa ku helay qofkii yidhaahda waa mumin ilaahay rumeeyey amaa qofkii yidhaahda mutirnaa binawi kada wa xidig hebel iyo xidig hebel baa roobkaa noo keenay ama sababkoodana laku roobeeyey ilaahay buu ku gaalooba sababtoo ah ilaahay wuxuu keenay oo barwaaqo ah ayuu cid kale u tiiriyo aan waxba saamayn lahayn min adciyati istisxaa istisxaa ducooyinka laga akhristo roobku markuu tiro bato ilaahu roobka naga qaad camal ah istisxaag waxa weeye tawaqufu lmatari wa tuluucu shamsi mima waxa mushriqatan inuu roobkuna istaago qoraxdiina ay soo baxda iyadoon waxba ku daahnayn oo kulayl dadka ay helaan oo ay dhaleecaystaan anas ibnu maalig xadiidkiisa weeye allaahuma allah yow xawaalaynaa ijcal ka yeel roobka xawaalayna dhinacyadeenna walaa calaynaa dusheenna ilaahu waa ka yeeli allaahuma allah yow calal aakaami meelaha sara ka yaro uu ku do-o iyo wadiraabi buuraha yaryarka ah iyo wa butuuni alawdiyati meelaha togoga hoos calooshooda ah wa manaabiti shajari iyo meelaha geeduhu ay ka soo baxaan oo xoolo daaqeyn kale leh bukhaari iyo muslim baa wariyay sabab buu lahaayo ninbaa maalin khudba in nabigu isagoo ku jira jumco ah albaab inta kasoo soo galaybu wuxuu yidhi xoolihii baabi'e oo wadooyinkii go-e oo dadkii waa gaajoodeen oo amuur baa dhacday ilaahay noo baray roob inuu na markaasaa nebigu gacmaha kor u taagay mimbarkiiba nebigu kama soo deginba ilaa roob baa bilowdayba ka jumca ka jumca roobku da-ayay jumcadii dambeeto nebigo khudbada u taagan baa haddana nin soo gala nebi allow xoolihii waa baabeen intii hore abaar baa intii dambeetana roob baa israaciyey wadooyinkii meel walba waa xiran yihiin ilaahay roobka hanaga qaadee noo bari ilaahw qaad muusna odhane wuxuu yidhi meelaha ummadda waxtarka u leh ilaahayw roobka noogu di'i ducaau ru'yat lhilaal bishu markay dhalato bishii la arko ducada la akhrisan lahaa ayib xadiidkeeda cabdulahi bni cumar baa wariyey allaahu akbar ilaahi baa weyn allaahuma allah allahyow ahillahu noo dhali calaynaa dusheenna bilmni nabadgelyo masaa'ibta iyo dhibaatooyinka dhacaya aanu ka badbaadnay iyo waliimaani iimaan diintayada iyo mabaadi'dayada iyo caqiidadayada aan ku sugnaano iyo wasalaamati nabadgelyo aafooyinka diineed iyo kuwa adduunyaba aanu ka badbaadnay iyo walislaami islaamnimo iyo watawfiiqi waafajin limaa shay aadna waafajisid tuxibu aada jeceshahay rabbanaa yaa rabbana annaga rabbigeenow watarbaa raalli aad ka tahay rabbunaa rabbigeen iyo wa rabbuka rabbigaaba allaahu alla weeye waxaa lala khidaabayaa oo lala hadlayaa waa bishii dhalatay waxaa xadiidka lagu ishaarayaa ilaahigaa khaaliqaahi inuu ka nasahan yahay bishaa dhalatay iyo intaa kaleeto oo makhluuqaaba ilaahay cid waxba leh inaysan jirin baa lagu tusinaya rabbunaa wa rabbukillaah bilay annaga iyo adigaba ama shahrigow rabbuka iyo rabbigeenba allaahu alla weeyaan tirmidi baa wariyey iyo daarimina waa wariyey adducaau cinda iftaari saa'im ducada qofku uu akhrinayo markii la afuraya agteeda cinda iftaari saa'im qaabkaasaa loola jeedaa cinda ifطaari saa'im sidaa ayaa loola jeeda adducaau ducada la akrinaya cinda iftaari saa'imi qofkii soomanaa afurkiisa agtiisa markuu afurayo xadiidka cabdulahi bni cumar dahaba wuu tegay adama uu oonkii ihaayay wuu tegayoo dee waxbaan caboo cunay wabtallat way qoyday alcuruuqu xididadii oomanaa oo gaajada iyo jeelka iyo oonka dareemayay way qoyeen wa habata wuu sugnaaday al ajru abaalkii soonkaan lah wuu sugnaaday in sha allahu alla hadduu doono ayib xadiidku wuxuu inagu dhiirigelinayaayo ina barayaa cibaadooyinka inaan ilaahay caabudno sababtu waxa weeye qofkaas wuxuu dareemayaa oo muujinayaa tacabkii iyo daalkii iyo oonkii iyo gaajadii uu dareemayay wuu tegey ilahay baa ka tagsiiyey mar hadduu sidaa yahay dahaba damu wabtalat ilcuruuqu yimid oonkii waa tagay muddadiisu muddo yar bay ahayd labiyo toban saacdaa soomanayd iyo wax la ah oonkii marka muddada yareed waa tagay ajarka laakiin markii la maraya wahabata alajru waa tiro badan yahayo waana jiraya wuu sugnaaday haddana muusan goyna insha allahu buu yidhio waxaa la diidan yahay ajarku inuu sugnaado cibaadadaadii ajar aad ka heshidi waa wax mashiicada ilaahay ku xiran iyo doonitaankiisa iyo aqbalitaankiisa adigu saad u soontid ajarka uma heli kartid xadiidka abu daawuud baa wariyey iyo kayrkiisba ducada labaad ee baabkan allaahuma allahyow innii anugu as'aluka waxaan ku weydiisanayaa biraxmatika naxariistaada xadiid marfuuca maahna waa ahar cabdulaahi bni camr ibni caas allatii taasoo wasicad kala gaartay kulla shayin shay walba adduun iyo akhraba naxariistaada camimtay ilahu taasaan ku weydiisan waxaana ku weydiisanayaa an takfira inaad ii dhaaftid li aniga maanta dhan baad soo soomanay inay kugu dhacdo gaajo iyo oon iyo daal iyo haddana dembi aan waxba laga aqbalin ila iyo waxaan ku weydiisanayaa naxariistaada wax walba gaartay ilahu dembigayga inaad igu dhaafti ayib waxaa wariyey ibnu maajah ayaa wariyey waana cabdulaahi bni camr ibni caas ducadiisii xaafid ibni xajar wuu taxsiiniyo waa xasan buu leeya xadiidkan kitaabka waxa weeyaan nataa'ij ulafkaarka adducaau ducada qofku u akhrisanaya qabla acaami cuntada ka hor markii cunto laguu keeno intaadan bilaabin maxaa kaaga aadan xadiidka caaisha idaa akala markuu wax cunayo axadukum midkiin markuu cunayo axadukum midkiin acaaman raashin idaa goortii akala uu cuni rabo axadukum midkiin acaaman raashin cabitaankiina waa la mid falyaqul ha yidhahda bismi illaah araxiim ma ku darayaa maya sababtoo aa ah nabiga kama sugna sala allah caleyhi wasalam bismillaah ayuu odhan fa in nasiya hadduu halmaamo fii awalihi cuntada awalkeeda inuu bisinka u qabto falyaqul ha yidhaahda bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku bilaabaya fii awalihi cuntada bilowgeedii iyo wa aakhirihi qaybtiisan dambe oo awsadkii dhexda hameeye haddii awalka aad bisinka u qabatay aakhirkana u qabatay intii dhexda ahayd meeda dhexdu marka gadaal la joogana awal bay gelaysaa qaybta hore ah markaad horey joogtana qaybta dambey gelaysaa haddaadan bisinka u qaban cuntada shaydaanka wax kula cunaya haddii aad bisinka horey ka ilowday wuu kula cuni adoo dhexda maraya markaad isxasato bismillahi fii awalihi wa aad tiraahdid wuu soo celinaya ducada ugu dambaysaee baabkan oo casharka labaad ah xadiidka labaad ah cabdullahi bnu cabaas baa wariyey man ruuxii acama uu quudiyey allaahu alle acama raashin falyaqul ha yidhaahdo allaahuma allahayow baarik ii barakee lanaa baarik noo barakee lanaa annaga fiihi cuntadan dhexdeeda ilaahu noo barakee wa acimnaa ilaahywna sii khayran mid ka khayr badan minhu asaga oo hadday cuntadaan cunto adduunyay ahayde midda ka khayr badan cunto janna tan jannaday noqon kartaa middan haddaad cunaysid mid kaaga barakiya khayr badan oo adduunyaa ilahay inuu ku siiyana waad weydiisan waman ruuxa saqaa u waraabiyo asaga allaahu alle labanan caano falyaqul ha yidhaahda allaahuma allahyow baarik noo barakee lanaa anaga fiihi dhexdii wasidnaa ilaahu noo ziyaadi minhu xaggiisa cuntada markii laga hadlaya ilaahu cunto ka khayr badan baa layidhi laakiin caanaha markii laga hadlaya ilaahu caano ka khayr badanna si ma jirto sababtu waxaa weeye xadiid baa jira nebigu uu leeyahay laysa shay-un yujziu makaana acaami washaraabi hayra laba booskii cuntada iyo cabitaanka wax kuu wada geli kara oo aad ku noolaan kartid quraac iyo casho iyo qade iyo casariye iyo barqalibaaxyeyn intaba waxaa jira caanaha haddaad saaka hilib ku quraacatid oo ku qadayso ku cashaysid haddaad maanta intaa keliya samaysid biri kuma celin karti laakiin caanaha waad ku quraacan waad ku cabin waad ku cashayn weligood dad baa ku noola aan sheeha iyo cunto kalaba aragba geeljiraha iyo dadka xoolo jirkaahay ayaga unbaa cunto ah marka waa ka baraka badan yihiin oo ka saamayn badan yihiin oo ka faytimiin badan yihiin cuntooyinka sida awgeed caanaha markii la cabo allaahuma baarik lanaa fiihi wasidnaa minhu ilaahu noo ziyaadi wey wallaahu aclam sal allah wslm wbaarak calaa nabiyina muxamedi waalih